bismi illahi raxmaan iraxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaai walmursaliin nabiyina muxamedin sala allahu aleyh wasalam halkan waxaan idin kusoo gudbinaynaa kitaabkii fiqigaha bidaayat almutafaqih cajaladiisii afar iyo tobnaad oo inoo akhrinayo sheekh maxamuud xaliika xafidahu llah falyatafadal mashkuura بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على خير الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الحج ay haadaa kani wuxuu kitaab u yahay xajka kitaabkiisii iyo maxalkii maxadkii lagu baadhayay weeyaan xajka luqatan waxaa la yidhaahdaa alqasdu qasad loo qastiyo shay ayaa xaj la yidhahaa luqadda carabiga sharcigana waxaa la yidhaahdaa huwa qasdu maka maka in qofku u qasdiyo aaditaankeeda liadaa'i cibaadati atawaafi waasacyi waalwuquufi bicarafa isagoo marka qofku socodkiisa ee qasadkiisaasi u yahay inuu guto cibaadada tawaafka iyo sacyiga iyo wuquufka carafo la istaagayo iyo manaasigta inteeda kaleba hadafkuna waa ajiibid la ajiibayo amarka alleh subxaanahu wa raalli ahaanshaha ilaahayna la raadinayo waana arkaanta islaamka ee shantaa rukni ka mida weeyaan oo qof waliba oo muslima ah uu ka mid yahay waxyaalaha macluum min addiini bidaruura ah xukunka xajku waa waajib cumriga qofku mar keliyaa lagu leeyahay sida alle baa u sheegay fii suurati ali cimraan walilaahi cala annaasi xiju lbeyti man istaaaca ilayhi sabiila xadiidkii saxiixa ahaa ee min xadiidi abi hurayra bukhaari muslim inasai axmed iyo keyrkii bay soo saareen waatuu rasuulku lah sal alay wasalam ayuha nnaasu yaa ayuha nnaasu ina allaha qad farada calaykum alxaja faxujuu dad yahow alleh subxaanahu wa xaj buu idinku farad yeelay ee xajiya buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam marka ninbaa saxaabadii ka mid ah hadlo wuxuu yidhi afii kulli caamin yaa rasuul allah sanad waliba rasuulka ilaahay xajku ma nagu waajibaa saddex jeer baa ninkaasi hadalkaa ku celceliyey rasuulkuna waa aamusayay intaa markii u dambaysay baa nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam low qultu nacam lawajabat walama istatactum haa haddii aan odhan lahaa waa ay waajibi lahayd fatwadaydaasi waxa weeyaan mana aydan kari karteen buu nabigu yihi alayh salaatu wasalaam xajka mabruurka ah ee loo baarinimo sameeyey janno waxaan ahayn abaalgudkiisu ma aha buu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam marka xajku waxyaalaha wuxuu ka mid yahay aadka iyo aadka alle agtii qiimaha weyn ugu leh oo qofku ajar weyn uu ka helayo xajku ma degdega qofku inuu u tagaa markuu ku waajibo mise dib waa u dhigi karaa qofku xajka haddii uu ku waajibay oo ou haysto wuxuu ku xajin lahaa masaladaasi ahlucilmigu laba qowl bay leeyihiin oo mashhuur ah qowlka hore imaamu maalik iyo abu xaniifa iyo imaamu axmed iyo abu yuusuf saaxibu abu xaniifa iyo shaaficiyada qaarkood baa qaba oo waxay leeyihiin waa waajib xajku si fawri ah oo deg deg ah ayuu qofku ugu waajibayaa mustadiica ah ee awoodi karayay haddii isagoo xajin kara uu dib u dhiga xajkii waa ku dembaabaya ilahay hortiis subxaanahu wa waxayna deliishadeen xadiidka odhanaya rasuulka sal alla alay slam uu man araada alxaja falyatacajal xaj qofkii doonaya oo xajkiina uu ku waajibay oo uu haysto wuxuu ku xajin lahaa ha degdego baa nebigu yidhi xajka hore ha u degdego ha gaadho ha soo xajiyo fa qad yamradu inuu bukoodaa dhici karta hadduu dib u dhigo almariidu qofka buka watadilu daalla in waxaa dhici kartaa daallo iyo ay maaragtay baadi inay gasho wax ka lunto baa dhici kara wa tacridu alxaaja dan inay qabsato ayaa dhici kartu nebigu leeyay alayh isalaatu wasalaam xadiiska abu daawuud ibni maajah iyo axmed saxiix aljaamic sahiir albaani kusoo saarayo qowlka labaad wuxuu leeyahy waxaa xajku waa waajib laakiin taraahi cala taraahi dib uu udhigi karaa qofku oo waqtiguu doono cumrigiisuu gudan karaa kuna dambaabi maayo haddii shaygaa waajibka uu dib u dhigo markii uu gutana geerida ka hor waa ka gudaysaa imaamu shaafici baa qowlkaa isagu qaba iyo awsaaci iyo thawri iyo moxamed ibnu alxasan raggaasaa iyagu qowlkaa qaba culimada ka mida ah. waxayna deliishanayaan nebigu sal allau alay waali wasalam xajka gudashadiisii dib buu u dhigay ilaa sanadii tobnaad laga gaaro iyagoo xaaskiisa ay la socdaan in badan oo saxaabadii ka mida ah sanadaasu soo xajiyey iyadoo la og yahay ijaabinta xajka lagu waajibiyena sanadkii sagaalaad buu ahaa marka haddii waajib deg dega uu yahay bay leeyihiin rasuulku sala allahu alay ali wasalam dib uma dhigeena markiiba wuu xajin lahaa imaamu shaafici marka hadallada laga soo naqliyay waxaa ka mid ah fastadalnaa cala ana alxaja farduhu maratan fi lcumri arrintan waxaanu ka daliishanay xajka faradnimadiisu sanadkiinu mar qura yahay ayaa qofkuna waxa weye inu xajkaa markaa keliyana uu guto ruduud badan baa culimmadu kolley qowlkaa usoo jeedisay waqti aan waxa weeyaan xajku sida ah, saxiixa ee raajixa waa inuu qofku hore u guto addaabit alwadu daabidka koowaad ee qofka laga rabo waxa weeyaan ee fasalkan uu kaga hadlay mualifku shuruudu wujuubi alxaji shuruudaha xajku ku waajibo sittatun lix weeye lix shardi u xajku ku waajibaa lixdaa shardi qofkii laga helo xaj baa ku waajibay shardiga koowaad alislaamu waa inuu qofku muslim yahay meesha waxaa ku baxaya kii gaalka ahaa ee mushriga ahaa xajku haddii aan idmaayo ka ansaxaya ma jiro waayo marka horeba wuxuu mamnuuc ka yahay inuu galaba maka iyo madiina waaba ka xaaraanba waayo alla wuxuu yidhi inama almushrikuuna najasun falaa yaqrabu lmasjida alxaraama bacda caamihim hada marka mamnuuc bay ka tahay inay galaanba gaalo bere guriga ilahi subxaana wa tacaala nabiguna sal allau alay wasalam sida ilaahay uu xaram uga dhigay maka ayuu madiinana xaram uga dhigay shardiga labaad alcaqlu waa inuu qofka xajinaya caqli uu leeyahay kii waalnaa ama kii saqiirka ahaa ama waxaa odhan laha kii waalna iyo kii asaasaqay ee caqligiisu tegay gabow awgii ama xanuun awgii caqligiisu u tegay xajkiisu ma ansaxayo haddii laakiin qofkii isagoo xaajioo xajinaya uu waasho intii manaasigta xajka uu gudanayo dham ugu miir la'aa xajkiisa ma ansaxayso haddiise uu manaasigta qaarkoodna uu waalan yahay nacuudu billaahi min dalik qaarna uu miyirkiisi joogo waxaa la odhanayaa qofkaasi wixii arkaanta wixii waafaqa oo in miyir qabkiisu hadduu arkaantii xajka ku beegmo xajkiisu waa ansaxaya marka haddii aala idmaayo markaa dee inta kalena dhiig baa lagu leeya neef buu qalaya haddii laakiin waajibaadka xajka marka la joogo uu waasho xajkiisii waa ka ansaxayaa isagana waa ka ansaxayaa laakiin rukni hadduu waasho dee xajko dhan baa burayo ma ansaxayo ruknigaa gaar ahaan waqtigiisii haddii uu tago waan tiigsi aanu lahayn oan la gaari karaynin albuluuqu qaangaarnimadii baa ka mid a shuruudaha xajku uu ku ansaxayo fa yani waxaa loo shardinayaa qaangaarnimo qofku inuu xajka markuu xajinayo waa inuu qaangaar yahay ilmihii dee mumayiska ahaa isagu waxaa weeyaan xajkii kama ansaxayo aan mumayiska ahayn kii mumayiska ahaa waa ansaxayaa iyo kii aan mumayiska ahayn laakiin waxaa loo eegayaa xajkii islaamka maka ka gudayaa mise ka gudi maayo se raajixa ah waa inaanu xajkii islaamnimadiisa ku filnaa inaanu ka gudaynin waayo nebigu sal allahu aleh waali wasalam xadiidka imaamu shaafici iyo taxaawi iyo bayhaqi warinayaan albaani irwaha kusoo saarayo ayaa nebiga sal alla alay slm isagoo socdo safara ayaa qolo safara ka hor yimaadeen qof dumaraa ilmo yaro ay siday sare u qaaday waxay tihi alihaada xajun kan xaj ma lagu leeyahay aan sido nebigu wuxuu yihi sal lay sl nacam walaki ajrun haayo adna ajar baad ku leedahay markii laakiin ilmahaasi uu qaangaadho waxa weeyaan waxaa la doonayaa inuu xajkaasi kuma filnee waa inuu kii qaangaadhnimada islaamnimada soo gudaa ula yimaadaa dheh waayo nebigu sal allau alay wasalam wuxuu yidhi xadiidka saxiixa ee muslim kii hore muslim iyo abudaawuud tirmadi iyo ibn maajah iyo nasai baa wariyey kan dambaa shaafici iyo taxaawi iyo bayhaqi ay wariyeen oo irwaaga lagu soo saaray inama ayumaa sabiyin xaja uma balaga facalayhi xajatun ukhraa ilmo walba oo xajiya isagoo sabi ah dabeetana qaangaara xajkii xajatulislaam ahaa ayaa lagu leeyahay saddexdaa shuruudood shuruuda takaaliifta sharciga ah weeyaan kamaalu lxuriyati waa inay xornimo dhammaystiran waa inay jirto kamaalu lxuriya micnuhu waxa weeyaan xorriyad dhammaystiran waa inay jirtaa waxaa looga jeedaa waa inuu xor noqdaa qofka kan xajinaya oo aanu addoon ahayn waa in aanu ahayn mubacad mubacadka waxaa loo jeedaa qof barhkiina xor yahay barhkiina uu yahay haddii aan la idmaayo addoon waa inaanu ahayn oo taasi waxay ku dhici kartaa dee in qofku badhna uu isxoreeyo mukaatab maalanba uu yahay barhkii kalena uu wili aan soo shaqaynayo waayo nebigu sal lla alay slam wuxuu yidhi wa ayumaa cabdin xaja uma cutiqa facalayhi xajatun ukhraa addoon walba oo xajiya isagoo addoona dabeetana la xoreeyo xajkii xaj kale ayaa laazim ka oho laga rabaa inuu la yimaado waayo dee markuu addoonkaa xaj kuma waajibin liannahu waa qof dee mustadiica ma ahayn oo wuxuu ku mashquulsanaa sayidkiisa shaqadiisa marka waxay dhahaan fuqahadu xaaladda ilmaha yar iyo addoonka meelay isaga iman kartaa sidaa awgeed bay dhowr qaybood isugu oo waxay yidhaahdaan saddex xaaladood bay isugu iman karaan ilmaha yar iyo addoonka isu imaanshaha yani waxay u jeedaan xagga ka gudidda xajka iyo ka gudid la-aanta tegidda xajka uu tegayo iyo qaabka ay noqonayso iyo xajka xajatul-islaamka ka gudid la-aantiisa inuu ka gudayo in kale maalan waxay leeyahay hadii ilmihii yaraa uu qaan gaadho xajka isagoo baabkiisii ku jira addoonkiina la xoreeyo isagoo addoonnimaa hadduu xajkii aaday intaanu carafa la istaaginba xajki baa la aaday qabla wuquufi carafa iyadoo carafa lama istaagin ayaa ilmihiisaba nimada ku tegayna muddada u buuxsanto waa qaangaadhe shuruudihii dee qaangaarka lagu heli jiray ama waa biyo duuliyey ama shan iyo toban baa maarata u buuxsantay ama haddii alla idmaayo timi hoosaas ka soo baxay wamaa ilaa dalik hadday gabadh tahayna waxa weeyaan xaydkii baa ka yimi toban sana baa ka yaraatay adoonkiina intaan carafo la istaagin baaba la xoreeyey xajkii waa ka gudayaa ay xajiyaan haddii ala idmaayo oo xajkaasi waa xajkii islaamka uga gudaya ta labaad haddii ilmihii uu qaangaaro adoonkiina uu xoroobo intaan carafa marka carafa markii laga tegay kadib xajkooda waa ansaxayaa laakiin xajatul islaam ka gudi maayo xaalada saddexaad hadduu ilmuhu qaan gaaro addoonkii la xoreeyo carafa markii laga dareeray kadib laakiin waqtigii wuquufka carafa uu weli wax hadhsan yahay oo qofku hadduu laabto oo carafo tago oo markaa waqtigii wuquufka xun soo istaago daqaa'iqba ha noqdaane waa ka gudayaa labadoodii xajkaas xajat alislaam buu u noqonayaa waana masale ijmaaca sida ibnu mundir uu soo guurinayo kitaabkiisa alijmaac safxada shan iyo kontonaad wuxuu leeyahay ajmaca ahlulcilmi ilaa man shada minhum miman laa yuctadu bikhilaafihi culimmadu waxay ku ijmaaceen ahlucilmigu ilaa dee qof isagu shaad noqday mooyaane oo ka mida dadka aan khilaafkiisa waxba lagu tirinayn calaa ana asabiya idaa xaja fii xaali sigarihi waalcabdu idaa xaja fii xaali riqihi uma balaga asabiyu wa cutiqa alcabdu ana calayhimaa xajatu lislaami idaa wajadaa ilayha sabiilan haddii uu xajiyo ilmuhu isagoo yar addoonkiina isagoo addoona uu xajiyo dabeetana ilmihii uu qaangaadho addoonkiina la xoreeyo carafana ay saa isu taagaan xajkoodu waa saxiix xajatulislaam baa lagu leeyahay waxa weeyaan hadday mar dambe dee u awoodi karaan hadday markaa u awoodi karaan inay xajiyaan wey sabigii yaraa itmaamu alxaj walcumra ma laga rabaa ahlucilmigu waxay leeyihiin laba qowl baa masaladaas ay ka qabaanoo qowlka koowaad wuxuu leeyahay waa sida madhabta xanaabiladu ay qabaane waxaa laasim ku ah inay dhammaystiraan xajka iyo cumrada waayo itmaamkooda iyo dhammaystirkooda ayaa layska rabaa allah wuxuu yidhi waatimu lxaja walcumrata lilaah qowlka labaadoo abu xaniifa uu qabo wuxuu leeyahay ku laasimi maayo ilmihii yaraa itmaamu alxaji waa hayru mukalaf oo mid mukalaf ah maaha isagu Eh, waajibaadka marka ku laazimi maayaan waa qowl abu xaniifa lakiin sida raajixa ah waxa weeye masalada marka labada qowl isbabar dhigto waa qowlka labaad ee qowl abu xaniifa ku laazimi mayso sheekh ibnu cuthaymiin calayhi raxmatullah kitaabkiisa asharxu lmumtic mujaladka toddobaad saxada labaatan iyo shan wuxuu leeyahy wahada alqowlu huwa asawaabu wa daahiru maa yamiilu ilayhi saaxibu lfuruuci wacalaa hada lahu an yataxallala walaa shaya calayhi wahuwa fi lxaqiiqati arfaqu binnaas saasuu leeyahay sheekh ibnu cuthaymiin calayhi raxmat ullah waayahay alistidaacatu istidaacaa la shardiyaa oo shuruudihii ka mid ah shuruudii wujuubi lxaj waxaa ka mida istidaaco oo qofkii aan awoodi karaynin waajib ku noqon maayo xajkii lianna allah subxaana wa wuxuu leeyahay walilaahi cala annaasi xiju lmeyti man istaaaca ilayhi sabiila istidaacadu marka fuqahadu way qaybiyaan oo dhowr qaybood bay u qaybiyaan waxay yidhahdeen istidaacadu waxay u qaybsantaa saddex qaybood istidaacatun maaliya iyo istidaacatun badaniya iyo istidaacatun haddii aan idmaayo oo qaybta saddexaad ah oo makaaniya ah, istidaaco xagga makaaniga ah oo makaan ahaanta qofki dee in maaragtay ama amniya dheh istidaacatun amniya istidaacatun maaliya istidaacatun badaniya waxay leeyihin maala istidaacatun maaliya waa in awood qofku iyo karitaan waa inuu jiraa qofku uu kari karo xagga maalka waa inuu maaliyad haystaa qofku iyo hanti uu ku xajin karo maaliyadda iyo hantida uu ku xajin karo waxaa looga jeedaa sii socodkiisa uu xajka qabanayo iyo soo noqodkiisa waa inuu haystaa wuxuu ku wada mari lahaa oo jiscinkiisii iyo hawshii xajka iyo baabka wuxuu ku dhamaystiran lahaa diyaaradii dhoofkeeda tikirkii baasaboorkii wixii la midka ah dadka uu ka tegaya ee nafaqadooda iyo masruufkoodu waajibka ku yahayna waa in uu haddii alla idmaayo masruuf iyo nafaqo intuu maqan yahay uu kaga tegi karaa oo uu gacanta ugu hayaa wuxuu siiyo ama isagu bad ha ku safro markaa ama berriga ha ku safro ama dayuurada ha raaco waxa weeyaan ama wuxuu leeyahay ha ku safro ama wuxuu kireystaa ku safro shardigaasi waa shardi u taagan qaybta labaad waa istidaacatun badaniya istidaaco iyo karitaan xagga awoodda jidhka ah oo qofku haddii xajkii isagoo maalkiisii haysta uu ku xajin karo laakiin gabow awgii ama xanuun ku yuurursaday oo dul fadhiistay oo ilaahay ku riday awgii uu awoodi kari waayo inuu xajiyo rajana aan laga qabin xanuunkaa inuu ka ladnaado xajkii waa ka dhacayaa haddii aanu maal lahayn hadduusan maal leeyahay naaib buu samaysanaya cid baa naaib ka noqonaysa oo kasoo xajinaysa xadiikii waa u daliila bukhaariiyo muslim iyo ayrkood bay soo saareen gabadhii ree khascam ee nabiga ku tidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayhi aabbahay fariidadii xajkaa soo haleeshay waana oday da'weyn mana awoodi karo inuu daabadda xitaa ku sugnaado ma ka xajiyaa nabigu wuxu yidhi sal ly slm xujii canhu ka xaji laakiin qofka qofka ka xajinaya ee naa'ibka ka noqonaya shuruud dhowra waa in laga helaa shardiga koowaad waa inuu isagu horta xajkii islaamka hore u xajiyey waayo nebigu sal allau alay wasalam ninkii nin qariibkiisa ama walaalkii ka xajinayey ee lahaa labayka can shubruma shubruma xaggiisan ilaahu kaaga xajiyoon kuu ajiibay nebigu sala allahu aleyh wasalam ninkii wuxuu ku yidhi xajajta can nafsika war adigu lafahaaga marka hore ma u horay ninkii may buu ku jawaabay nebigu wuxuu yidhi alayh salaatu wasalaam naftaada ka xaji kadibna ninkan aad hadda aad ku yeedhayso magaciisa ka xaji buu rasuulku yidhi salawatu llahi waslamu aley hadiiska saxiixa ah ibni maaja iyo abu daawud iyo daara irwaaga uu sheekh albani kusoo saaray marka shardigaas ayaa shardiga koowaad shardiga labaad waxa weeyaan waa inuu ka xidho miiqaadka qofka naa'ibka ah ee qofka xajinaya mawaaqiidda noo iman doontee laga xidho xajka waa inuu ka xidhaa haddii ay beledkiisa tahay meesha meesha laga xidhanayo iyo haddii uu haddii aan la idmaayo ama beledkiisa waa inuu ka xidhaa miiqaadkaba ha ka sokeeye eh loo shardin maayo markaas inuu ka xidho qofkii uu ka xajinayay magaaladuu ku noolaa magaalada inuu ka xidho loo shardin maayo hadday laba magaalo kala joogaan ama laba wadan kala joogaan waa isu kala xajin karaanoo qofkii naaibka usoo xajin karaa laakiin miiqaadka inuu dhaafin baa shardi ah shardiga saddexaad waa inuu de qof aamina yahay oo ilaahay ka yaabaya oo xilkan uu qaaday si wacan oo islaamnimo iyo iimaan iyo alla kacabsile u gudanaya shardiga afaraad waa inuu yahay qof caalim ku ah oo garanaya manaasigta si uu rasuulka sunnihiisii u waafaqo iyo qaabkuu u xajiyay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh shardiga shanaad ee shuruudda u dambeeya waa inuu yahay qofkan qofka wakiilanayaa qof isagu taag gabay oo awoodi kari waayo lafihiisa inuu ka xajiyo oo taas muxaqaq ay tahay kadibna markaa naaib uu samaysto istidaacada qaybta saddexaad ee waxaa weye istidaacatun amniya istidaaco iyo karitaan xagga amniga ah waa inay jirto waxaa dhici karta qofkii de isagoo maalkiina haysta haddii alla idmaayo badankiisa iyo jirhkiisiina uu leedan yaho dee caafimaad qabo inuu qofku awoodi kari waayo xag amni iyo duruuf amni iyo nabadgelyo awgeed haddii amni la waayo dee waxa weye dhibaataa dhacaysa dhibaataduna sharciga aad bay u ilaalisa u ilaaliya in layska ilaaliyo hadduu marka qofku dugaa ka boqo ama cadow ka boqo wujuubkii xajka xaqiisa waa ka dhacaya wujuubkii xajka xaqiisa waa ka dhacaya shuruudihii waxaa ka mid a almuxrimu almaxramu maxram in la helo waa shardiga lixaad lilmar'ati qofkii dumar ahayd cid maxram u noqoto mas-uul ka noqotoo kaxaysaa waa in la helo zawjkeeda nin hadday leedahay ninkeeda ama ciddii iyada aan guur u qabanayn ee waalid ay u tahay ama walaalla ah ama ay dhashay ama haddii alla idmaayo iyaguba ay waalid u yihiin waayo nebigu sal alla alay wasalam axaadiid badan ayuu kaga warramay inaanay xalaal ahayn qobar dumaroo qof dumaroo ilaahay rasuulkiisii rumaysay inay safarto safar aan maxram la socon nebigu sal alla alay wasalam aada buu axaadiid kala duwan oo qaarkood saddex maalmood qaarkood habeen iyo maalin qaarkood haddii alla id masiirata yowmin wa leyla qaarkood yowmayn ay ku xadidayaan inahaasoo dhanba waxa weeyaan qaarkood bariid ay ku xadidayaan waxa weeye arrimahaasoo dhanba waxay tilmaamayaan in qofkii dumar ahayd haddii ay maxram weydo xajku waa ka dhacaya waa ka dhacaya waxaa loo shardinayaa marka qofkii dumar ahayd xajkii inuu ku waajibo maxram waa inay heshaa hadday maxram weydo waajib kuma ah waa qowl abu xaniifa iyo axmed laakiin maalik iyo shaafici iyagu waxay leeyihiin haddii ay hesho dad rufaqa ah rafiiq wanaagsan oo safarka ay la gasho aamina hadday hesho way xajin kartaayo way la xajin kartaa maxram bayay u noqone sheekh ibnu cuthaymiin caleyh raxmatulah isagu wuxuu leeyahay qowlka raajixa ah waa qowlka abu xaniifa iyo axmed ay qabaan taasaa dee adilada mar haddii laysmaan dhaafo oo laysqabto asalku waa in daliilka loo noqdo daliilkuna saas u xoog badan yahay xikmada ku jirta maxram in la helo waa in qofkan dumara dee ay in la ilaaliyo u baahan tahay haddii wax darara ay u yimaadaan maxramka naftiisa maxrama maxram ma tahay maahay shuruud buu u baahan yahay ilaa afar shardi bay culimmadu u xadeeyaan waa inuu maxramku muslim yahay oo aanu gaal ahayn waa inuu qaangaar yahay waa inuu caqli leeyahay waa inuu haddii aan la idmaayo iyadu ay awoodi kartaa inay masruufto qofka kan inta uu wado oo sii kaxaynayo waa inay haddii aan la idmaayo haddaan wax uu isku bixi wuxuu maaragtay masruufta aanu haysan waa in haddii aan la idmaayo ay masruufka ka bixisaa iyo masaariifta weeyaan adaabidu thaani daabidka labaad almawaaqiitu khamsatun mawaaqiid wa jamcu miiqaat miiqaatku asalkiisii min alwaqti baa kelmadan laga keenay yani meelaha sharcigu waktiyeeyey in laga xidho xajka waa shan meelood mawaaqiidu marka fuqahadu waxay u qaybiyaan laba qaybood mawaaqiid miiqaad zamaani iyo miiqaad makaani baa kala jira waxaa jira miiqaad zamaani zaman xajka in la xidho waxa weeyaan sharcigu uu waktiyey baa jira allah waa tuulaha suuratu lbaqara yas'aluunaka cani lahilati qul hiya mawaaqiitu linnaasi walxaji fii suurati baqara aayadda kale allah subxana watu lahaa alxaju ashhurun macluumaat cabdullahi bni cumar aayadda isagoo ka hadlaya wuxuu yidhi ashhuru lxaji shawaal shawaal wadulqicda wa cashiru min dilxija waa bisha soonfur iyo bisha ku xigta iyo tobanka bisha carafa u horeeya marka mawaaqiidda horta waa in xajkii laga xidhaa waaqiidaas ayaa laazim ah waa midda zamaaniga ah miqaad makaani baa jiraoo amaakin iyo goobo sharcigu xadiday oo nebigu sala allahu aleyh wasalam in laga ixraamto u xadiday oo aanay bannaanayn inuu qofku dhaafo isagoo aan xajkii ama cumradii xarmanayn qofkii xaj doonaya ama cumro doonaya sidaa awgeed cumaan bin cafaan aad buu u nici jiray inuu qofku miiqaadkiisa u dhaafo waaqiidaas makaaniga ah waa shan miiqaat oo nebigu sal ly slm uu sheegay waatula cabdillahi bn cabaas radiala canhuma waqata rasuula llahi sal lla aley waslm liahli lmadina dalxulayfa walihli shaami juxfa walihli najdin qarnu manaazil walihli lyamani yalamlam qaala fahunna lahunna fahunna mawaaqiidaasi lahunna dadkaasay u ahaatay liahlihina yani iyo waliman cidda ataa calayhinna xagga sare kaga timaado oo min hayri ahlihina dadkeeda aan ahayn miman araada alxaja walcumra dadka xajka iyo cumrada doonaya ka mid ah faman kaana duunahunna ciddii mawaaqiiddaa ka sokaysa famin ah, ahalihi meesha uu ka xidho yani ay famin makaanihi makaankiisa ha ka xidho famin ahlihi yani ahl meesha ha ka xidho ayuu rasuulku leeyahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi xataa ahlu makata yuhiluuna minha heer maka xitaa waxay ka xidhanayaan oo hilaalkoodu iyo xidhashadoodu ay tahay makay ka xidhanayaan mako ayay ka xidhanayaan haddii miiqaadkii la dhaafo qofku isagoon ixraaman ka waran qofkii haddii uu soo maro mawaaqiidii ma ku laasimaysaa inuu haddii alidma ixraamto mise ku laasimi mayso jawaabtu waxay noqonaysaa haddii qofku xaj uu doonayo ama cumro u jeedo ama haddii alidmaayo xajku uu yahay ama cumradu ay tahay farad markaa uu gudanayo oo aanu markaa fariidada hore u guran waxaa ku laasimaysa inuu ixraamkii la yimaado waa ku laaimaysa waay nebigu sal alla alay wasalam waatula yuhilu ahlu lmadiinati min di lxulayfa wa ahlu shaami min juxfa wa ahlu najdin min qarnin wayahilu ahlu lyamani min yalamlam marka yuhilu waxa bimacnaa waa khabar laakiin macnaa amar wato oo waxawy ka xidhaa loo jeeda micnuhu waa saas ku yahay ka xidho ayaa loo jeeda haddii miiqaadkii miiqaadkii hadduu qof mawaaqiid hadday dadku dhaafaan iyagoon ixraaman qofkaasi waxaa la oranayaa noqo oo kasoo ixraamo hadduu diido ama u suuroobi weyda noqdo soo ixraamto dhiig baa ku laazimaya dhiig neef buu qalaya wuxuu yidhi sheekhu miiqaatu ahli lmadiina reer madiina miiqaadkoodu dulxulayfati dulxulayfa meesha la yidhahda wey dulxulayfa hadda waxaa lagu magacaabaa abyaaru caliyin waa miiqaadka reer madiine ay ka xidhaan masaajid baa ka dhisan hadda qofka dariiqa soo mara wuu arkaya tasqiiru lxalfaa geedkaas geed e, macruuf ahoo meesha ku yaalo dhirtii waxaa laga qorqoran jiray alaaba laga qoran jiray geedkaas ayaa la yidhaahdaa haddii ala idmaayo xalfaa xalfaagaasoo la yareebaa xulayfa noqday meeshaas waxaa la yidhaahdaa geedkaasu aada ugu badan awgii baa loogu magacaabay madiine waxay ka fog tahay baa la yidhahda ilaa koob iyo toban kilomitir bay madiine u jirtaa waana mawaaqida miiqaadka ugu fog ee madiine ka fog weeyaan maka ka fog maka maka marka loo eego miiqaad ka fogi miiqaadkaasi ma uu jiro maka iyo isagana waxaa u dhexeeya ilaa afar boqol iyo afar iyo lixdan kilomitir taqriiban ayay isu jiraan miiqaatu ahli shaami shaam ehelkeeda miiqaadkiisu iyo misra misr ehelkeeda miiqaadkiisuna aljuxfata aljuxfatu juxfa weeyaan waa meel u dhow raabi raabiq meeshalaba u dhowdahay oo wadada waqooyi ee xeebta martay xijaaz ayuu haddii aan la idmaayo bay meeshaasi ku taallaa hadda waa magaalo iska kharibantay oo dee hadda aanay joogin oo deganayn laakiin dadka xujaajta ahi hadda waxay ka xidhaan raabiq meesha la yidhaahdo ku beegan maka waxay ka fogtahay xagga kilomitirka marka laga eego maanta la isticmaalo ilaa laba boqol iyo afar kilomitir ayay ka fog tahay waxaa la waa miiqaad ahlu shaam iyo masar iyo morocco iyo tunuusiya iyo dadka meelaha ka yimaada miiqaadkooda weeyaan miiqaatu ahli najdin reer najdi miiqaadkoodu qarnulmanaasili qarnulmanaasil meesha la yidhaha wey iminka waxaa lagu magacaabaa asayl lkabiir baa la yidhahdaa waa miiqaadka reer daa'if iyo reer najdi iyo wixii dariiqooda ku yimaadaa ay kasoo xidhaan wey maka waxay ka fog tahay baa layidhahda ilaa siddeetan kilomitir bay maka u jirtaa waana mawaaqiida miiqaadka ugu dhow baa layidhaha maka marka la eegayo miiqaatu ahlilyamani reer yaman miiqaadkoodu yalamlamo yalamlam meesha la yidhaahdo wey hadda asacdiya iyo waxbaa lagu magacaabaa buurtaas badda darafkeeda ku taala qofkii marka dee soomaaliyadan ka taga hadda ama yeman ka taga waxa weeyaan halkaasuu kasii xidhanaya maka waxay ka fog tahay baa layidhaha xagga kilomitirka ilaa afar iyo sagaashan kilomitir bay maka u jirtaa miqaatu ahli lciraaq reer ciraaq miqaadkoodu daatu cirqin daatu cirqin meesha la yidhaah weeye iyo wixii dee dariiqooda soo mara maka ilaa laba boqol oo kilomitir bay u jirtaa hadda addariiba baa la yidhaahdaayoo daatu cirqigaas waagi hore magacaa la odhan jira lakiin iminka addariiba iyo waxbay yidhaahdaan mawaaqiiddaa wixii ka soka mara oo sokadeeda joogana xajkii iyo cumradii meesha uu joogo ka xidhanaya reer maka mooyaane iyagu reer maka cumrada waxay ka xidhanayaan xilli meesha ugu dhow bay ka xidhanayaan meel dee xaramka ka baxsan oo xilliga ah meeshaasay dii alidma xaramka ka baxsan baa xilli la yidhaahdaay halkaasay ka xidhanayaan waana tanciin meesha ugu dhow ama sharaa'ic meesha la yidhaahdo ayaa ugu dhow waayo nebigu sala allahu aleyh waalihi wasalam cabdiraxmaan bn abi bakrin markay caaisha uu cumradii u raacayay waatuu tanciin buu rasuulku ku yidhi salawaatullahi wasalaamu caleyh kasoo xidho addaabidu thaaliu daabidka saddexaad maxduuraatu lixraami ixraamka iyo xidhashada xajka marka la xidho waxyaalaha laysaga digay ee khatarta aan la ogoleen qofku inuu ku dhaco axada cashara koob iyo toban wey ixraamka walkan ka hadlaya sheekhu ixraamku aadaab buu leeyahay oo aadaabulixraam inuu sheekhu keeno waa fiicnaan lahayd aadaabtiisa waxaa aadaabtaa waxaa loo sharciyeeyey qofkii doonaya inuu ixraamkii de ama cumro xidho ama xaj u xidho aadaabta koowaad waa inuu qofku maydho sida nabiga ka sugan sal alla alay wasalam ficil iyo amarba ra'aytu nabiya zayd bnu thaabit waa tuula ra'aytu nabiya sala allahu calayhi wasalama tajarada liihlaalihi waqtasal xadiidka saxiixa termidi iyo daaran ibnu khusayme uu warinayo sheekhu albaani fi saxiix sunna termidi kusoo saaray waxaan arkay nebiga oo dharkiisii u dhigtay ee xidhashada uu xaram xidhanayo xaj ama cumro dabeetana maydhay waa edabta koowaadoo maydhi weyaan edabta labaad atanaduf in laisnadiifiyo oo qofkii shaaribtii gaabiyo shaarubada iska gaabiyo ciddiyihii iska jaro kilkilooyinkii hadday tima jiraan timihii iska jafo timihii hoose iska xiiro ashyaadaas waxa weeyaan haddii xitaa ay dheer tahay oo timahaas ama ciddiyahaas ama shaarubtaasi ay ku dheer yihiin inuu iska zuuliyo waa shay muhim jiddan ah oo laga rabo hadday gaaban tahayna inuu zuuliyo waa muhim jiddan iyaduna oo aanu haddii xitaa aanu ka baqayn oo yar gaaban yihiin oo aanu ka baqayn intuu athnaa alxaj ama ixraam uu ku jiro in maaragtay ay ku dheeraadaan dhibaato male inuu wakhtigaa dib isaga dhigto laakiin inuu iska nadiifiyaa fiican edabta saddexaad waxaa weeye altatayub fi lbadan inuu qofku jidhkiisa udgiyo oo wax marsado waayo caaisha radi allahu canha xadiidka bukhaari waatay lahay radi allahu tacaala canha kuntu uطayibu nabiya sala allahu alayhi wasalam liixraamih qabla an yaxrim nebiga sal alay wasalam qabla an yuxrima intaanu xajka xidhan ayaa nebiga salawaatu ullahi wasalaamu calayhi cadar u marin jiray walixillihi markuu xalaalooba waxaynu ku soo jirnay xadiidkii caaisha ee rasuulka calayhi salaatu wasalaam tadayubkii aadaabtii xajka aynu kaga hadlaynay kusoo jirnay waxay tihi caaisha radi allahu tacala canha nabiga waxaan kaloo cadarka u marin jiray walixillihi qabla an yatuufa bilbeyt marka uu xalaaloobo intaanu beytka tawaafin oo tawaafkii rukniga aanu samayn marka dhibaato male qofku inuu haddii aaharta cadarkii iyo udgoonkii aahartiisii ay qofkii uu ka muuqdo ama uu ka soo udgo bacda alixraam wax dhibaataa ma leh waxayse fuqahadu sheegaan qaarkood qofku is uu isudgiyo oo yani maryihiisa cadariy waxaa ku shubo mashruuc maaha bay yidhaahdaan oo rasuulku ma samayn bal waaba karaahu hadduu sameeyo saasay fuqahada qaarkood yidhaahdaan edabta afaraad waxaa ka mid a ah altajarudu min almakhiid waa inuu qofku aanu xidhan oo iska dhartiro shay tolan waana shay masaladaas waa masalo waajiba ah, xaalatulixraam marka la joogo adabta shanaad waxa weeye alixraam fi izaarin wa ridaa'in abyadayn inuu qofku xidho haddii aan la idmaayo go iyo isgunti cad laba maroo cadcad waa inuu qofku xidho hadduu heli karo waxaa jirta qodob lixaad ay daraan culimmadu waxay yidhahaan haddii ixraamka iyo xidhashadaasi xajka ama cumrada uu xidhanayo salaad fadhiida ah oo markaa usoo gelaysa ka hor u yahayna salaada ha tukado haddii kale weysada uu weysaysto markuu xajka eh, ama cumrada xidhanaya ixraamka usu diyaarinayana rakacataylwuduu ha tukado laakiin waxaynu baraarujinaynaa inaanu jirin ama aanay soo aroorin sunnatulixraam wax la yidhaahdo oo laba rakacadood oo sunno u gaara ixraamka inaanu jirin baa baraarujinayna masaladaas qofku ma shardisan karaa markuu xaj ama cumro xidhanayo hadduu ka boqo wax caarida oo xaniba inuu haddii alla idmaayo la yimaado ishtiraad oo uu shardisto oo uu yidhaahdo allow haddii waxay xaniba igu yimaado meesha aan ku xanibmo oon dhaafi kari waayo halkaasaan ku xalaaloobaya ahlucilmigu masaladaa saddex madhabood bay u kala baxsan yihiin alxanaabila oo kale maalan waxay leeyihiin qofku inuu shardistaa arrintaasi mutlaqan waa bannaan tahayba waa shay sunnaha ah bay leeyihiin ama shay caarida oo xabisaya oo xanibaya ha ka baqo ama haddii aan la idmayaanu ka baqi inuu shardistaa waa shay iska sunna ah imaamu maalik iyo abu xaniifa iyo daawuus iyo daawuus ibnu kaysaan iyo saciid ibnu jubayr iyagu waxay leeyihiin sunnaba ma aha qofku shay xanibaha ka baqo ama yaanu ka baqine sunna ma aha qowlka saddexaad wuxuu leeyahay qofku waa sunna inuu ishtiraad sameeyo hadduu ka baqayo wax maanica oo ka xaniba inuu dhammaystirto cibaadadii iyo nusugii uu gudan lahaa inuu ka tagana waa sunna uu iska badaayo haddii wax maanica aanu jirin aqwaashaa saddexda ah waxaa ugu raajixsan qowlka saddexaad hadda aynu sheegnay waana qowlka adiladu ay ku ururi karto waayo nebigu sal allahu aleyh wasalam waxaa u daliila ficilkiisii nebigu sal cumro ayuu xidhay nebiga sal alay wasalam cumrooyinkiisii uu cumraystay dhammaan kulligeed xataa tii xudaybiya uu nebigu cumraystay sal allau aley wasalam wuu xidhay wax maaragtay xaabis ah shardintiisa nebigu ma shardisan salawatulahi wasalaamu aleyh oo ma odhan allow haddaad ixanibto meel aan dhaafi kari waayo halkaasaan ku xalaaloobaya sidaa iyadoo haddana ay jirto baa nebiga la xanibay oo loo diiday inuu maka galo salawatullahi wasalaamu caleyh sidoo kale cumratulqadaa iyo jiciraana iyo haddii alla idmaayo cumratuljiciraana iyo cumratulqadaa iyaguna iyo xajatulwadaacba nebigu sal alla aley wasalam ishtiraad ama arrintaa inuu shardistay kama sugnaanin cahad saxaabadiisa ka mida mutlaqan inuu amrina ma sugnaanin laakiin nebigu sal alla aley wasalam masaladaas axaadiistaad ku aragteen qof isaga u yimi oo fatwo weydiinaya oo qof dumaro fatwo weydiinayso inay xanuunsanayso u sheegtay nebiga kana baqaysa xanuunku inuu ku darnaado oo ay dhammaystiran kari weydo nusugeedii ayuu nebigu u sheegay calayhi salaatu wasalaam sida xadiidka caaisha radi allahu tacaala canha uu caddaynayo oo nebiga sal alay wasalamba caaisha waxay leedahay dubaacata bintu zubayr buu nebigu usoo galay markaase waxaa nebigu uu ku yidhi markaasuu wuxuu ku yidhi aradti lxaja xaj baad doonaysa inaad sanad ka xajiso qaalat wallaahi ma ajidunii ilaa wajca walaahi xanuun inaan xanuunsanahay baan aad isu dareemayaa nabigu wuxuu ku yiri sal alay slm xujii washtaridii xaji oo shardiso oo waxaad tidhaahdaa waquulii allaahuma maxillii xayu xabastanii halkaan ku xalaaloobayo allow waa halkii aad igu xaniibto buhaariiyo muslim ibni maajah iyo tirmidi nasai abu daawud iyo axmed idaarami intaba xadiisku way wariyeen marka qofkii isagu shay maanica ka baqa oo ka manciya inuu cibaadadii nusugii guto inuu shardisto waa bannaan tahay amarka ah, rasuulka sal alay waslam gabadhaa taladaa uu siiyey qaadanaya qofkii aan dee isagu ka baqin wax maanic ahna sunnuhu waxa wey inaanu shardisan wey waana qowlkaa qowlka shekhulislaam ibnu taymiya uu doortay risaaladiisa manaasiku shekhulislaam manaasiku mansaku shaykhulislaam risaalada la yidhahdo xitaa fataawihiisa qudhiisa mujalladka toddobaiy labaatanaad safxada boqol iyo lix saasuu sheekhu doortay calayhi raxmat ullah marka waxaa jira insaaga ama haddii waxyaalaha nusuka ah ee xajka saddex qaybood buu u qaybsamaa xidhashadiisu saddex nooc weeye nooc waxaa la yidhaahdaa tamatuc noocna waxaa la yidhaahdaa qiraan noocna waxaa la yidhaahdaa haddii al ifraad baa la dhahaa saddexdaa nooc baa xajku xidhashadiisu u qaybsamaa tamatucu waxa weeye qofku inuu cumro xidho fii ashhuri lxaj bilihii xajka bilaha xajkuna waa laba bilood iyo toban maalmood waa bisha soonfur ee shawaal la dhaho iyo bisha ku xigtee dilqicda iyo bisha dilxija tobankeeda u horeeya toddobaatankaa maalmood ayaa waxaa la yidhaahdaa muddada xajka iyo cumradu ay joogaan gaar ahaan cumradu waa laga sii horaysiin karaa wakhtigaas iyada oo sanadka iyadoo mar walba waa la cumraysan karaa qofku xilliguu doono laakiin xajku wakhtigaasa u go-an ashhuru lxaj marka labadaa bilood iyo tobankaa habeen inuu qofku cumro xidho markuu cumradiisii uu dhammaystana u xalaaloobo oo wixii loo diiday markaa u fasaxmo oo xaj uu xidho halkaa uu joogo uu ka xidho maalinta yoomu tarwiya ee sideedda ay tahay bisha eh, carafa oo wuxuu odhanayaa markaa uu cumrada xidhanayo labayka bicumratin tamatactu biha ila alxaj cumran allow xidhay cumradaasoo aan ugu tamatucaya xaj kaa waxaa la yidhaha tamatuc waana ka ugu fadliga badan ee eh, xajka iyo cumrada iswata waa ka ugu fadliga badan waana ka ugu hawsha yar uguna raaxada badan talabaad qiraan baa la yidhaahdaan waa qiraankun waa inuu qofku miiqaadka marka uu joogo xajkii iyo cumradii uu mar wada xidho labayka bixajin wa cumra inuu mar wada yidhaahdo waxa weeyaan qofkaasi ama cumro keligeed buu xidhay markaasuu cumradii xaj dhex geliyey inta aanu haddii alidmay tawaafkii gudagelin taana waa noqon kartaa ka saddexaad ifraad baa la dhahaa waa inuu qofku xaj xidho keligii uu yidhaahdo labayka bixajin ama labayka xajan allow xaj baan kugu ajiibay anwaacda saddexda ah tamatuca iyo qiraanka iyo ifraadka keebaa ugu fadli badan sheekhulislaam ibnu taymiya caleyhi raxmatullah wuxuu leeyahay kitaabkiisa la yidhaahdo mansak sheekhulislaam safxada afariyo toban isagu wuxuu leeyahay wataxqiiqu fi dalik annahu yatanawacu biikhtilaafi xaali lxaaja xaqiijinta maslaha la xaqiijiyo waxa weeyaan saddexdaa qaybood ee loo xidho uu kala duwan yahay say hadba u kala duwan yihiin xaaladda qofka xaajiga ah fa in kaana yusaafiru safaran lilcumra hadduu qofkaasi cumro maaragtay uu cumro u safray cumru xidhan hadduu xaj u safray waxa weeyaan xajka hadduu safarka cumro aadayo mar labaadna xaj aadi doono ama uu maka u safrayo intaan ashhurulxaj la gaarin wuu iska cumraysana wuu iska joogayaa ilaa xajka waqtigiisa soo galo qofkaa ifraadka u fiican saasuu isagu leeyay biitifaaqi aimati larbaca laakiin qofku hadduu tamatuca sameeyo waa ka ugu fadliga badan tamatuga hadduu qofku sameeyana waa ka ugu fadliga badan cumro iyo xaj hadduu sameeyana safar keli ah oo markaa maka uu soo gala ashur xurumkiina hadyina uu soo kaxeeyo qiraanka u fadli badan haddaanu hadyi soo kaxayn inuu taxallulo oo cumradiisa intuu iska cumrayso iska taxalulo taasaa u fadli badan ibnu cuthaymiin caleyh raxmatullah sifatu lxaj walcumra risaaladaas safxada sideedaad wuxuu leeyahy afdalu hadihi alanwac ahalaaثa altamatuc wa huwa aladii amara bihi nabiy sal lla alay slm asxaabah wa xahahum calayhi waxaa ugu fadli badan saddexdaa qaybood ee nusuga tamatuca waana kii nebigu sal la alay saxaabadiisa amray uuna ku booriyey haddii aanu rasuulku calayhi salaatu wasalaam haddii aanu soo kaxaan eh, soo kaxayn lahayn isaga laftiisu wuu la iman lahaa marka sheekhu dib aynu u noqonee maxduuraadku wuxuu yidhi maxduuraat lixraami axada cashara maxduuraat lixraam waa koob iyo toban maxduuraadka waxaa la yidhahdaa wixii xaaraamka ah qofkii xaajiga ahaa ama muctamirka ah inuu sameeyo waana saddex qaybood sheekhu hadda isaga waa isku xidhiidhiyey saddex qaybood baase loo qaybiyaa qaybta koowaad waxaa la yidhaahdaa maa yaxrumu cala arijaali duuna annisaa'i wax ragga xaaraam ka ah laakiin dumarka u fasaxan waa laba qodob oo raggay taasi gaar la tahay lubsu lmakhiiti wa takhtiyatu ra'si lubsulmakhiid wax tolon qofku inuu gashto waa ka mamnuuc garan iyo nigis iyo macawuus iyo shaadh iyo koofiyad iyo wax aynk sharabaado iyo wax aynkaasoo qofku wax tolan inuu qofku xidho waa ka mamnuuc ninka ragga ah wa taqdiyatu ra'si madaxa inuu dabolo waa mamnuuc labadaasi waxay gaar ku tahay haddii alidma ay raggay gaar u tahay koob iyo toban laba ka goob waxa weeyaan sagaal baa soo haraya qaybta labaad waxaa la yidhahda maa yaxrumu cala alrijaali waannisaai wa huwa wax xaaraam ka ah haddii alla idmaayo haddii alla idmaayo ragga iyo dumarka waana sideed sideed shay uu sheekhu xidhiidhin doono ragga iyo dumarka labadu waa ka xaaraan waa ka xaaraan qodobka saddexaad ee aqsaamta ka mid ah ee maxduuraadka aan la ogolayn waxa weeyaan waa qayb iyadu dumarka gaar ku ah waana qufaasaynka iyo haddii aan la idmaayo iyo niqaabka weeyaan saasaa marka maxduuraadku u qaybsamaya waayo sheekhu wuxuu yidhi calayhi raxafidahu llahu tacaala kow lubsulmakhiiti lubsu waa xidhasho la xidho almakhiiti wax tolan wax tolan qofku inuu xidho inuu qofku xidho mara tolan oo sifadii dee caadiga loo xidhan jiray saraawiil iyo qamsaan iyo garan iyo nigisyo iyo wax la mida inuu qofku xidho ishaaran lama ogola waayo nebigu sal alla aley wasalam qofka muxrimka muxuu xidhanayaa markii la yidhi wuxuu rasuulku yidhi sal alla aley wasalam oo maryaha maxaan maxaa uu qofku xidhan karaa laa yalbasu alqumusa wala alcamaa'ima wala asaraawiilaat wala alburaan baraanis wala lkhafaaf ilaa axada laa yajidu naclayni falyalbas khufayni walyaqطachumaa asfala min alkacbayni walaa talbasuu min athiyaabi shay-an masahu zacfaraan ow warsun buu nebigu yidhi salawaatu llahi wasalaamu alayh wixii qofka loo diidaya inuu xidhoon buu nebigu sheegay khamsaan xidhanina cimaamadoo madax ayaa lagu xidhan saraawiil la xidhan koofiyadayaa la xidhan kaba quf ahoo ilaa canqowgiiya qur-aanta qarinaya la xidhan qof uun kaba kala waaye mooyaane kabaha cid kale ma xidhan karto qofkii haddii alla idmaayo kaba kala waayana inta canqawga ka sarraysa ha jaro oo canqawga in ka ha gaadhsiiyo dharka wixii zacfaraan iyo huruud iyo wax ranjicaynkaasoo uu taataabtayna xidhanane kuwa cad baa idin wanaagsan laakiin qofkii dee aan waxaa heli karaynin saraawiil iyo khifaaf mooyaane wax kale aan heli karaynin qofkaas isagu nebigu sal alla alay ali wasalam wuxuu yidhi yowmu carafa markuu khudbaynayey man lam yajid naclayni falyalbas khufayni waman lam yajid izaaran falyalbas saraawiila lilmuxrim watuu nabigu lahaa alayhi salaau wasalaam xadiidka bukhaari iyo muslim ay wariyeen wataqdiyatu marka qofkii muxrimka isagu waa sidaas wa taqdiyatu ra'si daboolidda madaxa daboolidiisa ayaa waxyaalihii maxduuraadka ka mid ah qofkii xajka ama cumrada xarmanaa waxaa mamnuuc ka ah madaxiisa inuu dado oo wax madaxii dee fuushane saaranoo ku dhegan inuu qofku madaxiisa saaro sida cimaamada sida koofiyad sida wax la mid ah waayo nabigu sal alay waslam laa yalbasu lqumusa wala lcamaa'im xadiiska dee mardhow soo marayn waxaase u bannaan qofku de madaxiisa inuu muxuu aha dallad qaato oo qoraxda isaga celiyo inuu gaadi dusha ka dadan galo inuu khaymad ama taambuug harsado inuu meel saqaf sare leh ishostaago waxaaso dhan waa bannaan yihiin waxaa la diidaya waxa weeyaan in haddii alla idmaayo uu qofkii madaxiisa wax ku dhejiyo taa waa la diidaya ama wax uu saaro wax ku dhegan uu saaro baa la diidaya sidaa awgeed waxaad arkaysaa markaad xaramka tagto nimanka shiicada la yidhaahdo ee shayaadiinta ah iyagu xadiiska si khaldan bay u fahmeenoo gawaadhida xitaa lagu qaado iyo basaska lagu qaado waa gawaadhi iyo basas dusha sare laga gooyey waxay leeyihiin yani in wax naga sarrayn baanu doonaynaa si khaldan bay xadiidka u fahmeen aiibu cadarkii iyo udgoonkiibaa ka mid ah waxyaalaha mamnuuca ka ah qofkii xaajiga ahaa ee xajka xarmanaa waxaa xaaraamka ah qofkii muxrimka ama nin ha noqdo ama qof dumara ha noqdo eh inuu cadal istaabsiiyo jirhkiisa iyo maradiisa marka uu xajka iyo cumrada ku guda jiro waayo nebigu sal lay sl arrintaas waa diiday ninkii xitaa muxuu ahaa hashi intuu ka dhacay xama xajatulwadaac haddii alla idmaayo sulka ka jabayna nebigu sal lla ly slm waatuu lahaa laa tuxannituuhu walaa tukhamiruu ra'sah fainahu yubcau ywma alqiyaamati mulabiya waatuu nebigu lahaa wax udgoon ayaan loo marin madax ayaan laga dedin aakhiro isagoo talbiyaysanayuu soo bixi doonaa buu rasuulku yiri sal lla alay xalqu shacri tima xiiridood ayaa mamnuuc ah qofku inta uu haddii ala idmaayo xaajiga yahay ama muctamirka yahay khaas bay tani ku tahay timaha madaxa bay gaar ku tahay timaha hoose laga hadli maayo gilgilooyinka waxa maaha timaha in la xiiro la diiday waa timihee waa timihii madaxa ku yaalay ama garhka ku yaalay marka timaha in la zuuliyo iyagu waxa weeyaan madaxa qofka timihiisa inuu xiiro lama ogola waayo alle subxaana wa tacaala walaa taxliquu ru'uusakum xataa yabluga alhadyu maxillah lama ogola marka haddiise qofku injiri ku dhalato ku dhibaatoobo timi inuu iska xiro waa bannaantay laakiin neef inuu qalo ama saddex maalmood uu soomo ama lix miskiin uu quudiyo ayaa qofkii laga rabaa haddiise xabatina ujeedda la'aanay kaga soo go'do isagoo xoqonaya ama fidhanaya hadday xabatina ka go'do garhkiisa ama madaxiisa wax dhibaata ah ma laha wax dembi ahna ma laha maadaama haddaan isagu aan u qasdin taqliimu ladfaari cidiya guridood baa ka mid ah waxyaabaha haddii alla idmaayo maxduuraadka waxaa ka mid a qofku inuu ciddiyihii iska guro isagoo xaaji ah ama lugihiisa ha ka guro ciddiyahaas ama gacmihiisa ha ka guro waa ka xaaraam inuu zuuliyo masaladaas waa ka xaaraan masaladaas waa ka xaaraan qofku inuu zuuliyo lianna waxaa weeyaan sharcigu arrintaas waa uu diiday sharcigu arrintaas waa uu diiday sidaa awgeed baa rasulku sal lla alay ali wasalam adiladiisa wax badanoo ka mida maxduuraadka xajka uu ku sheegay nebigu sal alay ali wasalam uu ku sheegay sidaa awgeed ibnu mundir wuxuu leeyahay waajmacuu calaa ana almuxrima mamnuucu min aljimaaci wa qatli الsaydi wاطiibi wa bacdi اllibaasi wa akhdi الshacri wa taqliimi اladfaar ibnu mundir kitaabkiisa alijmac wuxuu leeyahay culimadu waxay ku ijmaaceen qofkii muxrimka ahaa inuu mamnuuc ay ka tahay galmo inuu sameeyo ugaadh inuu dilo cadar inuu marsado maryaha qaarkood inuu xidho timihiisa inuu wax ka jaro cidiyihiisa inuu gooyo waxaasoo lama ogola qatlu saydi ugaadha dilideeda ayaa ka mida waxyaalihii mamnuuca ahaa inuu qofku ugaadh dilo isagoo xaaji ah waa kax mamnuuc xayawaanka berriga ee xalaasha qofka u ah ee duurjoogta ah sida bakaylaha iyo haddii aan la idmaayo deerada iyo sagaarada iyo shimbirta xamaamkaa iyo waxaa unde gumburiga iyo waxyaalaha dibad joogta ah ee ugaa ah qofkii xaajiga inuu dilo waa ka xaaraam inuu dilo oo haddii aan la idmaayo inuu isagu ugaadhsado inuu cid ugaadhsanaysa u tilmaamo waa ka xaaraam waayo allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyay walaa taqtuluu sayda wa antum xurum ugaadhi ha dilina xaalad aad xajkii ama cumradii xarman tihiin aayad kale waxay tidhaahdaa waxarama calaykum saydu lbari maa dumtum xurumaa alle wuxuu idinka xarimay ugaadha beriga inta aad haddii alla idmaayo eh, muxrimiin tihiin oo xajkii aad xarman tihiin sidaa awgeed baa rasuulkuna sal lla alay wasalam uu axaadiida in badan uu kaga hadlay oo nebiga sal allau alay ali wasalam ugaadh isaga awgii loo soo dilay inuu cuno nebigu waa diiday haddii marka ninka xaajiga ah isaga awgii ninaan xaaji ahaynba intuu ugaadho ugaadh isaga awgii usoo dilo cuni maayo oo rasuulku sal allau ali wasalam waa ninkii saxaabiga ahaa ee dameer farowga ama gumburiga usoo dilay waa ka diiday nebigu sala allahu alayh waali wasalam inuu arrintaas cuno xili cadkaa inuu cuno sacd bnu jahama la odhan jira laythi markii ninkii saxaabiga ahaa cunnadii uu hilibkii rasuulka uu keenay rasuulku inuu cuni waayo u arkayna saxaabigii waa yara qalbi xumaadayoo rasuulkuna wuxuu yidhi alayh salaatu wasalaam innaa lam naruddahu ilaa annaa xurumun annagu si kale kugumaanan diidine cadkan aad noo keentay nagu sooriyeysay si kale kugumaanan celine dee dad muxrimiinahoo xaj xarman baanu nahay wanaxnu muxrimuun baanu nahay dee markaa maaragtay saxaabaduna muxrimiin baanu xaj baanu xarmanay ma cuni karo anagu waxaa jirta nebiga sal allahu aleyh waali wasalam nin saxaabi ahoo abi qataada la yidhaahdo xaari ibnu ribciy inuu hawaan filaya magaciisa ee saxaabigaasi waxa uu rasuulka sal allahu aleyh waali wasalam ugaadh uu soo ugaadhay ayuu nebiga u keenay marka saxaabadii xitaa xilligaa uu ninkaasi ugaadhanaya ugaadhaase u arkay uma ay tilmaamin xitaa mar uu faraska intuu u baxay uu inuu caydhsado oo ugaadhisoo maaratay disho uu doonayay oo jeedalkiisii uu ka dhacay inuu xitaa saxaabadu ii dhiiba intuu yidhi jeedalkay waa diiday inay u dhiibaa xitaa dabeeto neefkii ugaadha ahaa markuu dilay ee cadkiisii soo qaaday ayaa rasulku sal lay saxaabadii wuxuu ku yidhi hal minkum axad amarahu aw ashaara ilayhi bishayin qof idinka midoo amar ku siiyoo yidhi war neefkaa noo soo dil ama farta ugu fiiqaya u tilmaamay ma idinku jiraa qaaluu laa markaasuu nebigu wuxu sal sl fakuluu maa baqiya min laxmiha cadkeeda wixii ka haray cuna buu nebigu salawatu lahi waslamu alayh marka halkaa waxaa laga fahmayaa ninka muxrimka ah isaga awgii waxa loo ugaadho ama isaga tilmaantiisa lagu ugaadho ama isaga dee al idmaayo uu ku caawiyo qofka ugaadha dilanayaa waxa weeyaan ma uu cunayo wixii laakiin isaga awgii aan lagu ugaadhin oo isaga awgii aan loo soo dilin ama isaga aanu tilmaamin ama aanu ku caawin kii dilanayay waxa weeyaan wuu iska cunaya haddii qofkii cisyaan uu kuba dhaco maalan oo alla utu caasiyo ugaadhi haddii layidhi uu dilo isagoo xaaji ah ama muctamir ah maxaa ku waajibaya haddaba culimmadu waxay leeyihiin qofka ugaadha dila laba xaaladood mid uunbuu yahay in ugaadha uu dilay wax u dhigmi karaa oo uu ku gudo inay jirto xaaladaas saas ah hadduun ugaadh intuu dilay ugaadha uu dilayna wax la mida oo kafaara gud uu u gali karo oo xayawaanka la dhaqdo geel iyo adhiga looda ka mida uu jiro saddex arrimood isagaa markaa u door leh inuu gowraco neefkaa uu dila ugaadha neefka u dhigmi kare ee geela ah ama lo ah ama ari ah oo markaa cadkiisa oo fuqarada maka joogta dad badanoo fuqarao masaakiina dalka joogee uu u qaybiyo door buu uleeyahay taas wuxuu kaloo door u leeyahay inuu bal hadda fiiriyo inta uu maaragtay u dhigmi karta neefkaa uu dilay oo qiimihiisu intuu noqon karo neefka u dhigmi kara neefkaas neefka uu dilay maalan goray uu dilay gorayada uu dilay waxaa u dhigmi kara xagga xoolaha aynu dhaqanno tulud geela u dhigmi karta markaasu wuxuu fiirinayaa tulud geela qiimaheed inta ay tahay wax maaratay markaasu wuxuu bixinayaa raashin buu bixinayaa oo masaakiinta u qaybinayaa miskiin walbana wuxuu siinayaa ilaa kiilo iyo rubuc meelaha raashina buu siinayaa waxaa kaloo uu door u leeyahay qodob saddexaad oo ah inuu soomo haddii aan la idmaayo maaragtay masaakiintaas siinta wax siin lahaa beddelkeed inuu soomo iyaduna waa u bannaantay saddexdaa isagaa mukhayar u ah waxaa xaaladda labaad qofkii hadduu ugaadh dilo taas waa xaaladda hore waa xaaladda loo helayo mithal iyo loo helayo wax u dhigmi kara hadduu xaaladda labaad qofkii ugaadh uu dilo ugaadha uu dilayna wax u dhigmi kara hadda oo lagu beega aanay jirin ila tii hore maalan hadduu tii hore waxa hadduu gorayo dilo tulud baa udhigmi karta hadduu gumburi dilo ama dameer farow dilo sac baa u dhigmi kara hadduu deero dilo eh, sac baa loo qali karaa hadduu haddii alidmaayo lo-dan dibad joogta ah ee uu dilo lo muxuuha ku wala dhaqda baa loo maaragtay haddii alidmaayo loo gowracaya bedelkeeda hadduu dhurwaaga dilo waraabaha iyo dhurwaagu waa shay ugaadha ka mid ah ile nebigu sal alla ali wasalam addabacu saydun fakulha waatuu xadiiskii ahaa jaabir waraabaha ama dhurwaagu waa ugaadha cun buu nebigu yiri sal la alay hadduu qofku waraaba dilo isagoo xaaji ah wan weyn buu bixinaya baderkiisa marka taas waa marka lahayo neefkan uu dilay wax u dhigmi karoo mithal ah haddii la waayo neefkan uu dilay ee ugaadha ah wax mithalee u dhigma wuxuu fiirinayaa laba laba arrimood buu ikhtiyaar u leeyahay inuu eego ugaadhan uu dilo qiimaheeda intay noqon karto oo marka wax u dhigmi karo oo marka raashina uu bixiyo oo masaakiinta uu siiyo miskiin walba nisba saac uu siiyo iyo inuuinuu saac walba inuu qof walba miskiina intii uu siin lahaa bedelkeed ka sooma maalin marka ugaadhu iyada lafteeda laba nooc ah waataynu sheegnay waa nooc loo heli karo wax u dhigmi karaa iyo nooc aan loo helaynin wax markaa dee u dhigmaya aan loo helinin adilada masalada kusoo aroortay wakhtigaa saamaxayn aad bay u badan tahay haddaba waxaa su-aalo isweydiinle ma jirtaa wax bannaan oo sharcigu uu baneeyey in xaramka iyo xaramka meel ka baxsanba qofkii xaajiga ahaa ama muctamirka ahaa uu dili karo oo hadduu dilana aan wax fidyaa laga rabin waa jirtaa nabigu sal alla alay waslam xadidka saxiixa ah ee bukhaari iyo muslim iyo termadi nasa ibni maajah iyo hayrkiiba soo saareen waatul khamsu fawaasiqa yuqtalna fi lxilli wlxaram shan fawaasiqda ka mida xunxun xaramka iyo xamal xaramka meel ka baxsanba waa lagu dilayaa alquraabu tukihi iyo baashan daftada la yidhahdo ama haadka adag la yidhaahdo iyo dibqalooca iyo jiirka iyo eyga dad cunka ah inta waa la dilaya nabigu yuri salawatullah waslamu aleyh waxaa la haleeshiinayaa libaaxa iyo abeesada iyo dugaaga kale iyo dadka dhibaa waa la haleeshiinaya qodobka toddobaad ee maxduuraadka ka mida waxaa weeye alkhidbatu waa guurdoonid inuu qofku guur isagoo muxrim oo xaj xarman ama cumro xarman waxaa mamnuuc ka ah inuu guur cid ula tago oo gabar cid maaragtay uu guur kula heshiiyo ama nin gabadhii weydiisto ama gabadhiisoo la weydiista uu bixiyo xitaa haddii aad halkan adigu joogin xaggaad joogto halkan gabadhaad dhashay ama aad walaayadeeda hayso lagu soo weydiiyo intaad aadan xalaaloobinay maryihii caddaa aad xidhan tahay lama ogola inaad hawshaa gasho waayo nebigu sal alla alay wasalam wuxuu yidhi laa yankixu lmuxrimu walaa yunkixu walaa yahtub ninka xajka xarmani ma guursado looma guuriyo guurna cid uma doono nebigu yuri sal allahu alay ali wasalam marka ama adigu laftaada ha noqdo guurkaasi aad u doonayso ama cid kale u doon ama nikaaxaasi adigu nikaaxso ama cid kale u nikaax ama weli u noqo walaayadaada bixi lama ogola xajkuna waa kaa fasakmaya arrintaas waa khatar qodobka sadeedaad waa caqdu nikaaxi nikaax iyo guur xidhidii waa meherkii inaad wax mehersato lama ogola iyadana waa mamnuuc waxa weeyaan wax mamnuuca oo qofku aanu ku dhici karin oo la ogolayn weeyaan qofku marka dee haddii xitaa uu sameeyo istikfaar iyo toobay waxaanu la yimaada mooyaane wax fidyo ahna lagama rabo caqdigaasna ma ansaxayo laakiin nahyiga kusoo arooray wuxuu dee nahyigaasi kusoo arooray caqdigu inaanu ansaxaynin laakiin qofku fidyo iyo waxa hadduu sameeyo waxba ku waajibi aljimaacu galmadii baa ka mid ah qofkii xaajiga ah hadduu galma sameeyo isagoo xaaji ah waa ta ugu daran ee waxa weeyaan maxduuraadka taasaa ugu daran xagga dembiga uguna dembi weyn xajkana dhibaato weyn u geysata faman farada fiihina alxaja falaa rafatha rafadku jimaac buu ku fasiray cabdullahi bni cabaas walaa fusuuqa fusuuq ma jiro waa macaasida walaa jidaala fi lxaji doodna ma jirto xajka la doodo waana dooda iyo waxsa la diidaya marka hadduu ninku xaaskiisa u tago isagii oo aan xalaalowgii hore aan xalaaloobin ula kacna ugu tago shan mas'alo ayaa ninkaa kusoo baxaysa o dembi alimu waa nin dembaabay towbad baa laga rabaa waayo ilaahay buu caasiiyey wuxuu alla ka reebay buu ku dhacay falaa rafasa layidhi qofkaasi toobad baa laga raba uu dembaabi labo fasaadu nusuk waxaa fasahaaday xajkiisii xajkiisii ayaa fasahaaday saddex waxaa ku dhacaya wujuubu lmudiyi fiihi maca fasaadi isagoo xajkiisii fasahaaday haddana waxaa waajib ku ah inuu dhammaystiro oo sii wado ilaa maaragtay inta u dambaysa uu gaadhayo way alla wuxuu yidhi waatimu lxaja wlcumrata lilah shan waxaa ku waajibaya wujuubu lqada inuu qadeeyo sanadka soo socda xajkii qodobka afraade shanaad waxaa ku waajibaya fidya inuu bixiyo fidyaduna waa neef geela inuu qalo weeyaan waayo cabdulahi bni cabaas radiallahu canhuma gabadhii ninkeedu u tegay wuxuu ku yidhi inxarii naaqatan aw baqaratan aw shaatan neef geela gowrac ama sac gowrac ama neef arya gowrac markaase gabadhii waxay tihi ayu dalika afdalu keebaa u fadli badan qaala naaqa tulud baa u fadli badan waa xadiiska waa saxiix afartaasi bayhaqi baa werinaya sheekhu lalbaani irwaaga al keenaya raqamkiisu waa kun iyo koob iyo afartan sidaa awgeed baa ibnu taymiya caleyh raxmatullahi wuxuu leeyahay fain jaamaca fasada xajuhu walaa yufsidu lxaja bishayin min almaxduuraati ila bihada ljinsi hadduu ninku xaaskiisa u galmoodo xajkiisu waa fasahaadaya xajka maba fasahaadiyo shay waxyaalaha mamnuucay maxduuraadka ka mida ilaa noocaa isaga ah ee jamaaca ah mooyaane saasuu leeyahy marka haddaanu qofku neef geela helin muxuu samaynayaa uu gowraco hawshaasna uu ku dhaco toban maalmood buu soomayaa toddoba cishana xajkusaddex cishana xajkuu ku soomayaa toddobada kale markuu reerkiisii ku noqdo inta aanu haddii ala idmaayo inta markuu meeshiisii tago buu soomayaa saasuu marka u soomayaa waxa weeyaan intaasuu darsigeenni ku egyahay wallahu subxaanahu wa tacaala aclamu bisawaab maxduuraadka waxbaa inoo ka dhiman